بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ama bacdu waa kitaabkeenii alraxiiq lmakhtuum ee ku saabsanaa siiradii nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaan ku jirnaa weli muqadamadii waxaan ku jirnaa dayaanaat alcarab diimihii carbeed islaamka ka hor waxay diin ka dhigan jireen iyo waxyaalahay aaminsanaayeen iyo waxyaalihii baqaayaadka ahayo diimihii diintii nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam ay ka haysteen iyo waxyaalahay ku kordhiyeen iyo waxyaalihii kaloo shirkiyaadka ahaa ayaan ku jirnaa waxaan kasoo hadalay ilaa afar qodob oo ay maaragtay diin iyo cibaado iyo ay ka dhigan jireen oo maaragtay ictiqaadi ay ictiqaadsanaayeen yacni asnaamtii iyo siday ugu maaragtay ilaahay ugu dhowaan jireen iyo waxyaalihii la xiriiray waxaan maraynaa qodobka shanaad oo ka mida waxyaalihii ay ka diin dhigan jireen wa kana min an anwaaci taqarubi ila asnaami annadru fi lxarsi waalancaam qodobka shanaad waxa weeye waxyaalahay ka diindhegan jireen ka mida wa kaana waxaa ahaa min anwaaci taqarubi waxyaalahay ugu dhowaan jireen ilal asnaami asnaamta ay caabudayaan oy ka diindhegan jireen waxaa ka mid ahaa annadru in la nadro fil xarhi beerihii iyo mirihii in loo nadro asnaamtii iyo wal ancaami xoolihii noolaana in loo nadro maaratay oo asnaamtii loo nadiro oo la yidhaahdo xoolahan sanamkaa iska leh midhahan sanamkaa iska leh lama taaban karo in la yidhaahdo qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala asagoo ka sheekeynayo waxyaalahay ka diidhigan jireen iyo khuraafaadkoodii wa qaaluu waxay yidhaahdeen mushrikiintii haadihii tani ancaamun xoolo weeye wa xarsun beero weeye xijrun oo la sharay oo maaragtay loo gooyey asnaamta laa yadcamuhaa ma quudanayo ma cunayo ilaa man nashaau ciddii annagu aan doonno maahane bizacmihim ayaga sheegashadooda yacni asnaam beerahan iyo xoolahan neefkan waxaa iskale sanamka lama cunayo lama qalan karo lamana maali karo sanamka unbaa maalaya isagaa caanihiisa iyo hilibkiisaba asagaa loo nadiray beertan iyo miraheedii sanamkii baa loo nadiray ahay laa yadcamuhaa ilaa man nashaau qof anagu aan doonno maahan qof kale ma cuni karo waxaa la yidhi kuwa asnaamta ilaaliyae korjoogayaashae ka shaqeeya ee ilaa sanamkii isagu ma hadlaye markii loo yimaado wax la weydiisto ninkaana loo soo marayaa meesha fadhiya ee sanamka waardiyanayo markaasaa laleeya noogu sheeg waxaasaan rabnaaye xoolaa loo keenayaa marka dadka ay leeyihiin laa yadcamuhaa ilaa man nashaa waxaa la yidhi waa kuwaas korjoogayaasha waa asnaamta wa ancaamun weeye wa haadihi tanina ancaamun xoolo weeye oo xurrimad la xarimay dhuhuuruhaa dhabarkeeda oon la fuulaynin yani geelii oo kale soo laguma safri jirin hashaan lagu safri maayo lama fuulayo korkeeda wa ancaamun xoolo kale weeyo laa yadkuruuna aan lagu xusayn isma allahi magaca ilaahay calayha korkeedo haddii ama la maalayo ama la qalanayo ama wax kale maaragtay gaadi ahaan loo isticmaalayo magaca ilaahay lama soo qaadayabo sababtoo a ah sanamka caroonayo oo ka xanaaqayo ilaahay wuxuu yidhi iftiraacan weeye been abuurad calayhi alla ay ku been abuurteen markay dheheen sidaana diin ahoo nabiyullaahi ibraahim baan ka dhaxalay yidhaahdeen in in maaragtay xoolaha qaarkood magaca ilaahay baan lagu soo hadal qaadin xoolaha qaarkood dhabarkooda aan la fuulin oo sanamkii loo gooyo xoolaha qaarkood hilibkooda aan la cunin xoolaha qaarkood beeraha qaarkood mirahooda aan la cunin oo sanamkii loo nadray waxaasoo dhan oo yidhaahdeen waa diin oo ibra nabiyullaahi ibraahim baan ka soo gaarnay ama ilaahay baaba nafaray ay leeyihiin ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala iftiraa'an calayhi way been abuurad ilaahay ku been abuuranayaan marka caqaa'idoodii xumayd ayaa marka laga hadlayaa diintaad aragteen tawxiidka iyo qur-aanka iyo iimaanka waa waa nuur way ahay qofkaan caqiide iyo iimaan lahayn geed meel la dhigay oon hadlaynin oon waxna tarayn waxna anfacayn baa laga ilaah dhiganayaa wa kaanad waxay ahaayeen wa kaanad minhaa waxaa ka mid ah waxyaalihii day diinta ay ka dhigan jireen oo cibaadada ay ka dhigan jireen albaxiiratu wasaa'ibatu walwasiilatu walxaami albaxiiratu midii dhagaheeda la jeexjeexay neefkii dhagihiisa la jeexjeexay waasaa'ibatu tii la sii daayey oo faraha laga qaado oo la yidhi yaan la maalin yaan la raran waalwasiilatu tii xiriirinaysa oo ilmaha tirada badan isku xixijisay walxaami kii la ilaaliyey ritigii qoodhahaye geela inta lagu daray ilma nirgaha badan dhalay oo isagana faraha laga qaado oo la yidhi waa barakaysan yahay sanamkaa iskale ha la daayo kuwaasna qur-aanka ilaahay subxana wataala uu kaga sheekey way noo imaan doontaa qaala ibnu isxaaq wuxuu yidhi maxamed ibnu isxaaq oo oo fasirayo albaxiiratu wasaa'ibatu walwasiilatu walxaami wuxuu yidhi ibnu isxaaq albaxiiratu baxiiradu bintu saa'iba tii la sii daayoo la fasaxay gabadheed ilmaheedii weeye hashii la yidhi hashaani maaragtay nirge badan bay dhashaye waa la sii daayo faraha laga qaado sanamkaa loo gooyey oo waqaf bay u tahay yaan la maalin oo yaan la raranin oo yaan la qalanin ilmahay dhasho weeye baxiiradu hiya iyadoo annaaqatu hal weeye taasoo hiya naaqatu waa hal taasoo id taabacad markay israaciso bayna bayna cashri inaasin toban nirgood markay israaciso hashi toban nirgood toban da-ood oo dhadiga markay dhasho waad ogtiin xoolaha maaragtay waxaa la jecel yahay labka iyo dhadiga dhadigaa la jecel yahay idtaa bacd markay israaciso bayna cashri inaasin toban nirgood oo dhadig ah oo laysa baynahunna dakarun uusan wax qurbaca u dhexayn wax laba uusan ku jirin toban da-ood bay nirga dhashay suyibad waa lasii dayn jira waxa la dhihi jira faraha laga qaado toban nirgood soo may dhalin toban neefay dhasho geel ah soo geela kuma jiraan faraha laga qaaday waxa leeyahy markaan waxay wixii hadda ka dambeeyo waxa weeye wixii dan ahaa waa laga gaaray way barakaysan tahay sanamkaa loo hibeeyey ahay falam yurkab dahruhaa dhabarkeeda lama fuulayo lama raranayo walam yujaz lamana guranayo wabaruhaa timaheedana lama guranayo timaha geela oo gaameelaa la yidhaha gaameelo gaameelaha dhogorta geela lama guranayo dhogortii lagama manaafacaadayo walam yushrab labanuhaa caanaheeduna lama cabayo ilaa dayfun qof martiya moogiye ama walam yashrab ma cabayo labanaha caanaheeda ilaa dayfun qof martiya moogiye qof kale ma cabayo qof dayf oo la karaamaynayo moogiye dadka caadiga ma maalayaan waa la iska sii daynayaa fama tanaj fa fama tanajad waxay dhasho bacda dalika markaa kadib ilaa neefki waa neef jooge haddii maaragtay ay rinto oy wax dhasho famaa tanajad waxay dhasho bacda dalika markaa kadib oo min unthaa nirig ah ama dhadig ah shurqad waxaa la jeexayaa udunahaa dhegteeda la jeexaya uma khulliya sabiilaha wadadeeda waa la banaynaya faraha laga qaaday waa tii dhalatay maca ummihaa hooyadeed bay raacaysaa habartii hooyadii dhashay soo lama sii daynin nirigtii ay dhashayna dhagaha laga jeexjeex iyadana waa la raacinayaa waa baxiiradii wax laga hadlayo falam yurkab lama korayo dahruhaa dhabarkeeda waa nirigti yarayde walam yujas lamana guranayo wabaruhaa dhogorteeda walam yashrab lama cabayo labanahaa caanaheeda ilaa dayfun marti ma ogi cid kaloo cabaysana male walam yashrab ma cabayo labanahaa caanaheeda ilaa dayfun marti ma ogiyo kamaa fucila sidii la yeelay biummihaa hooyadeed saasay iyaduna noqonaysaa fa hiya albaxiira baxiira la yidhaahdaa qur-aankana in badan bay kusoo aroortay qaalintaa yare nirigta hooyadeed baa la barakaysta iyadana waa la barakaysta hooyeed baa toban rigood dhasho isku xigo waxaa la yidhi marka sanamka iskale wixii hadda ka bilowda kadib bay iyadu dhalatay ayadana sanamkii baa le marka ti yaraydna fa hiya albaxiira waa baxiiradii dhagaheeda la jeexjeexo bintu saaciba tii la sii daayey baa dhashay walwasiilatu wasiiladuna soo ma ahayn albaxiiratu wasaa'ibatu walwasiilatu soo ma aha baxiiro iyo saa'ibo garanay waa labadii is dhashay waalwasiilatu tii xiriirisay ashaatu waa ridii waa neefkii ariga ahaa ashaad laxna waa noqon kartaa rina waa noqon kartaa ashaatu waa neefkii ariga ahaa idaa at'amad markay mataanayso cashara inaasin toban dhadig ah markay mataanayso mutataabicaatin oo isku xigxigo fii khamsati abdunin shan caloolood ama shan rimay shan jeeray rintay markiiba laba labay dhashay mataano oo dhadiga waxay wax dhaco wax dhaca ma ahan baan umalayn in ayaga lagu ibtilaynaya waa dhici kartaa lakin wax caadi ahaan u dhaca ma aha ashaatu ridii ama laxdii idaa at amad markay mataanayso cashara inaasin toban dhadig ah oo mutataabicaatin isku xixiga fi khamsati abdunin shan shan rimayna ay ku dhasho yani ridii way rintay ama laxdii way rintay waa shan uur oo midkiiba mataano iyo hala mataanuhu dhadig yahay laysa baynahuna uusan ku jirin dakarun wax lab ah waxay dhasheen shan da-ood oo mooda mataamo ah jucilad waxaa la yeelayaa wasiilatan baa la yidhaha mid la mid mid xiriirisay way xiriirisay ahay jucilad waxaa la yeelay wasiilatan wasiilaa laga yeelay qaalu waxay dhaheen mushrikiintii qad wasalad way gaartay way garaadagoysay shanta oo dirisho midkiiba lamataanayo oo dhadiga way garaadagoysay fa kaana maa wulida bacda dalika wixii markaa kadib ay dhasho wuxuu noqonayaa li wuxuu u noqonayaa lidhukuuri raggii oo minhum kamid a maratay mushrikiintii waxa markaa kadib ay dhasho raggaa leh duuna inaasihim dumarku waxba kuma leh ridii ama laxdii shanta dabood oo mataanaha dhasho shantaba toban tobanka dhadigaa dhashay wixii markaa ka dambeeyo wasiila horta loo bixinayaa wixii markaa ka dambeeyo waxay dhasho raggaa iskale dumar ma yeelan karaan ilaa an yamuuta shay-un shay inuu dhinto oo waxay dhashay mid kamida ah uu dhinto ma ogiya oo fa yashtarika marka ay wadaagaan fii aklihi hilibkiisa dhukuuruhum iyo wa inaathuhum raggii dumarka hadduu neef kamida ah dhinto waa la qalan waa la wada cuni markaa iyada laakiin intuu nool yahay manaafacaadkeeda iyo caanaheeda ragga basaale walxaami xaamiguna kan xaamiga la yidhi waartigii geela ku jira qoodh ahaaye baarqabka ahaaye dhargaha badan dhalay isagana yacni caqiidadoodi waxay gaarteen neef xoolahoo ilmo badan dhalay in la barakaysto saamkii maaragtay baa iskale la yidhahdo alfaxlu qoodha ama ritigii baarqabka aha baarqabka ahaa walxaami midka la ilaaliyeyna alfaxlu waa ritigii baarqabka ahaa idaa nutija lahu markii loo dhala loo dhala ritigaas cashru inaasin toban dhadig aho mutataabicaatin oo isku xigo laysa baynahunna dakarun wax qurbaca uusan ku jirin toban da-ood buu dhalo isku xigo oo mandhirga ah xumiya dahruhu dhabarkiisa waa la ilaaliyo lama korayo lamana raranayo falam walam falam yurkab lamana korayo ilaa geela wuxuu ahaa gaadiidka lagu safruu ahaan jiray walam yujaz lamana guranayo wabaruhu dhogartiisana lama guranayo wakhulliya waa la daynayaa artiga barqabka fii ibilihi geeliisii baa lagu daynayaa dhadiga ahaa yadribu fiiha isagoo iska abaahinayo faraha laga qaadaya geeliisa ha iskala socdo waana barqab laa yuntafacu minhu lagu intifaaci maa bikayri dalika sidaa ma aha si kale inuu geela uun u abaahiyo maahana wax kale oo lagu darsanaya male lama korayo lama raranayo dhogor laga guran mahayo geelaasu isaga jira maxaa yeelay wuxuu dhalay toban dhigood buu dhalay ahay yaa loo dhalay wa fii dalika arrinkaas dhexdiisa anzala allahu tacaala ilaahay uu kusoo dejiyey ma jacala allahu min baxiratin walaa saa'ibatin walaa wasiilatin walaa xaamin ma jacala allahu ilaahay ma yeelin ahay ilaahay kama yeelin min baxiiratin midda dhagaha jeexjeexan oo dhagaha jeexdeen walaa saa'ibatin midii la foofiyey oo lasii daayey walaa wasiilatin tii israaraacisay oo ilmaha badan dhashay oo xiriirisay walaa xaamin ritigii la ilaaliyo qoodha ahaa diin ilaahay kama yeelin in sidaa la yeero asnaamta loo gooyana ilaahay ma maaragtay ma yeelin ayaa waxaa idinku yeesheen weeye walaakina laakine aladiina kuwii kafaruu gaaloobay ayaa yaftaruuna abuuranahaya cala allahi ilaahay bay ku abuuranayaan alkadiba been oo ilahay ku been abuuranayaan markay dheheen sidaana diina oo ilaahay baana faray wa akharuhum badankooduna laa yacqiluuna caqliba ma leh waa xayawaano xoolo iska socda weeye hahay wa unzila waxaa kaloo lasoo dejiyey waqaaluu waxay yidhaahdeen mushrikiintii ma fii butuuni haadihi alancaami xoolahan iyo nicmoolaydan calooshooda waxaa ku jiro ilmaha ku jiro khaalisatun mid gaar u ah weeye lidhukuurina raggeenna wa muxaraman wuxuu ka xaaraam ah oon waxa uurkaa ku jira aan mana aan cuni karin oo manaafacadsan karin waxa dhalan doono wa muxaraman wuxuu xaaraan ka yahay calaa aswaajina dhigeenna ragga dhigooda waa dumarka dumarkii buu xaaraan ka yahay raggii unbuu khaas u yahay ahay fa in yakun hadduu yahay maytatan baktina fahum ayagu fiihi shurakaa way wadaagayaan waa la wada qalan ahay wuxuu yihi sheekhu waqiila waxaa la yidhi fi tafsiiri hadihi lancaami anca ancaamtaas hadda lasoo tiriyey tafsiirkoodana hayra dalika si kalena waa lagu fasiray kan laakiin waa tafsiir ka mida maaragtay tafaasiirta mufasiriinta qaarkood ay ku tafsiiriyeen wey marka sidaasaa dhaqan u ahayd dadkii hore hadda waxaan ku jirnaa ogow muqadamadiio islaamka ka horseed maxaa diin u ahaa dadkii carbeed diintay haysteen maxay ahayd khuraafaadkay aaminsanaayeen waxaasaa marka laga hadlayaa iyo islaamku suu u bedelay yaani markaad ogaato waxay diin ka dhiganayeen iyo diinta islaamku waxay la timid baad fahmi kartaa macaanka iyo quruxda islaamka markaa garan kartaa waqad saraxa wuxuu caddeeyey saciid ibn lmusayab waa taabicigaad garanaysaane ana hadihi alancaam ahay taabicigaas mufasirka oo sheekha ah caalimka ah wuxuu yidhi ana hadihi alancaam nicmooleydaas la sheegay kaanat lidawaaqiitihim asnaamtoodii sanamyadooday ulahaa iyo ayay u ahaayeeno oo loo nadroho loo gooyey markaa saaibada iyo wasiilada iyo baxiirada iyo xaamiga waxaasoo dhan waxaa loo gooyey oo loo nadray asnaamtooda wa fi saxiixi saxiixayn saxiixa waxaa kusugan saxiixulbukhaariga weyi fi saxiixi hadii la yidhaha saxiixayn hadii la yidhaha waa bukhaari muslim laakin asaxiixi bas hadii la yidhaha waa bukhaari wa fi saxiixi waxa ku sugan saxiixulbukhaariga weliba marfuucan oo nebiga loo kor yeelay ana camar ibnu luxay ninka la yidhaha camar ibnu luxay waa ninkii waa nin nabadoon ahayoo ninkii asnaamtaba keenay wey ninkii asnaamtaba u keenay carab iyo quraysh u keenay wey ana camar ibnu luxay awalu man inuu ahaa qofkii ugu horreeyo sayaba sii daayoo fasaxay asawaa'iba kuwii la fasaxay xoolahan laleeyahay leeyahay asnaamta ay waqaf u yihiin yaan la maalin oo yaan la raranin ninkii ugu horreeya bilaabay camar ibnu xayi inuu ahaa saxiix bukhaariga saasaa ku qoran kaanat alcarabu carabi waxay ahayd tafcalu mid samaysa kullu dalika waxaasoo dhan biasnaamihim asnaamtooday u samayn jireen muctaqidiina iyagoo ictiqaadsan annahaa asnaamtu tuqaribuhum ila allahi ilahay inay u dhoweynayso wa tuwasiluhum ilaah ay gaarsiinayso ilayhi asaga asnaamtan waxaa saa loogu samaynayo oo xoolaha loogu waqfayo oo sidaas maaragtay wax loogu waxaynayo waxay rabaan inay ilaahay u dhaweyso ahay ilahay baan ugu dhawaanaynaa waan ognahay inay asnaam yihiine ayagu ilaahya ma ahane ilaahay baan ugu dhowaanaynaa saasay ictiqaadsanaayeen wa tashfacu ladayhi ilaahay agtiisay nooga shafaacayaan saasay aaminsanaayeen asnaamtaanu hadhow bay noo shafaaca qaadayaan kama fi lqur'aani sida qur'aankaba kusoo aroortay ilahay inuu yidhi subxaanahu watacaala waxay dhaheen maa nacbuduhum ila liyuqaribuuna ila allahi zulfa maa nacbuduhum oma caabudayno asnaamtan ilaa liyuqaribuuna inay noo dhoweeyaan maahe ila allahi ilaahay zulfan dhoweyn zulfa dhoweyn inay ilaahay noo dhoweeyaan maahane wax kale oma caabudayno inay asnaam yihiin waa ognahay laakiin ilaahay baan ugu dhawaanaynaa ilahay agtiisa inooga shafeeca qaadayaan oo shirkiga meeshuu ka bilowday wey ahay anigu dambiilaanaho ilaahay ma baryi karee waxa weeye waxaan baryayaa awliyadii dhimatay inay ilaahay maaragtay iga shafeeco qaadaan meesha meesha ibtiladu meeshay ka bilaabatay wey ahay rabbigaa bari ilaahay subxaana watacaala bari waaya wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wayacbuduuna way caabudayaan min duuni illaahi ilaahay sokadiisa maa shay bay caabudayaan laa yaduruhum aan waxba yeelayn oon dhibayn walaa yanfacuhum aan waxba tarayn oon anfacayn hade sanam inuu dhib buu leeyahay manfac miyuu leeyahy maya ahay alwax weyo inaad meeshaan dhigto in la qoro oo laisku dhedhejiyo ayaaba dhib ah manfac iska badaa warkiisaba wayaquluuna waxay leeyihiin mushrikiintii haa ulaai kuwaan asnaamtii waye unaa weye kuwii noo shafeecaya cinda allahi ilahay agtiisa alla maxay been sheegeen marka ictiqaadkoodu iyo caqiidadoodu sidaasuu ahaa mushrikiin bay ahaayeen waxaa noo imaan doonto cashirkeena darsigeenna caawa noogu imaan doonto waxyaala kamida baqaayaad oo kamida diintii nabiyullaahi ibraahim calayhi salaamna inay haysteen inay haysteen dabeel badan baa dhacaysa qofka moodka ka baxa moodka ku noqo wa kaanat alcarabu carabi waxay ahayd tastaqsimu mid ku qaybsato oo ku faashato bilazlaami leebabka eh, qofbaa muudka ka baxsan oo aada u shaqaraya fadlan muudka ku noqo qofka koorka wato muudka ku noqo fadlan wa kaanat alcarabi carabi waxay ahayd tastaqsimu mid wax ku qaybsato oo ku faashato bil aslaami leebabka wazalamu zalamku aslaamta waa waa jamac zalamkuna waa mufrad wazalamu leebabkuna alqadxu waa leeb alladii kaasoo laa riisha calayhi aan baalo lahayn falaarta ama leebka markuuna baalo lahayn ama baarimo uusan lahayn yacni baalasha waxaa lagu xihaa inuu orodka dheereeyo oosan qalqalloocan oo leexleexan oo meeshii aad ku toogatay uu cabiro marka waxaa laga furay baalashii baa laga furay kaasay ku faashan jireen marka qorigaa meesha la geliyey baa qaar waxaa lagu qori laa qaarna nacam dan baad leedahay gabar baan rabaa inaan guursado gabadhan ma guursada meeshaan gacanta geliya wax la soo bax laa haddaad la soo baxda gabadha ma guursanaysa bal caqiida xumada intaa aragtay la egfiiro wa kaanat ilazlaamu waxay ahaayeen leebabkaasi iyo fallaarahaasi halaathata anwaacin saddex nooc noocun fiihi nacam mid kamida nacam baa ku qornaa walaa ama mayaa ku qornaa ha iyo maya kaanuu waxay ahaayeen yastaqsimuuna kuwa ku faashado biha leebabkaas fi ma yuriiduuna waxay doonayaanoo min alcamali hawl ah min naxwi safari hadday safrayaan iyo wanikaaxi hadday guursanayaan iyo wa amhaaliha iyo hadday wax kale oo lamid ah safar iyo guur iyo hadday samaynayaan bahladaasa lagu faashanayaa fa in kharaja nacam hadduu soo baxo nacam oo gacanta intaad geliso nacam aada soo qaadato camaluu bihi way samaynayeen waxa ay rabeen hadduu guur ahaa iyo hadduu safar ahayd wax kala ahaaba waaya wa in kharaja laa hadduu maya soo baxana akharuuhu way dib dhigi jireen caamahu daalika sanadkiisaas xataa ya'towhu ilaa ay u yimaadaan maratan ukraa mar kale inuu safro rabo meel aado mayaa usoo baxday safarkii waa la baajiyo mar kale sanad kale bal haddana waa la eegayaa gabar buu rabaa inuu guursado mayaa usoo baxday waxa weeye haddana waa la waa la sugaya gabadha dib baa loo dhigay guurkeedii bal sanadka kalea lagu celinaya mar kale soo ma jeedid nooc marka kaasuu ahaayo laa nacam iyo laa baa ugu qoran wayna ku faashadaan wa noocun nooc kalena fiihi lmiyaah waddiya waxaa ku sugnaa isagana biyaha iyo diyooyinka ahay ceelasha laga cabayo iyo diyooyinka qof baa qof dilay ahay diyadiisii maxkamadeeda ma jirto meeshii waxaa maxkamadu u ahaa leebka iyo waxaa meeshaasaa gacanta la gelinaya ahay waa nooca labaad oo waxaa laga yaabaa diyo aadan qabinbo qofkan qofkan ma dilay waxaa tiri ma dilin waa lagu faalinaya diyo aadan qabinbo in haa ay kusoo baxdo sidaasi alla kusaar ay ku noqotabo mag dhan a ugu yeeshabo waxay waxa qoriga qorituurka iyo bakti nasiibka kuusoo baxna diin bay u ahayd marka dadkan ilaahay subxaana watacaala markuu ambiyada usoo diray badbaado iyaga la badbaadinaya wey wa noocu nooc kalena fiihi waxaa ku sugnaa minkum adinku idinka mid yahay oo min hayrikum ama adinka idinka mid ma aha ow mulsaqun ama waa mid idin idinku dheganoo idinka tirsan yacni waa d n a d oo kale canug baa la isku qabsaday ilmahaanu cidda miyuu ka dhashay mise ma dhalan kama dhalan saddex marka saddex qori baa meeshaan saddex leeb baa mid waxaa ku qoran minkum midna min hayrikum midna mulsaqun ahay minkum waa idinku idinka dhasho waa dhalad min gayrikum adinku maydaan dhalin dad kala dhalay mulsaqun weeye waa iska sheegado nin aan adinka idinka fogeyn idinka aan ahayn laakiin idinku tirsan baa dhalay isagana marka waa mulsaq saddexdaas kii kuusoo baxa nasiibka fa kaanuu waxaa idaa shakow markay ka shakayaan fii nasabi axadihim midkood nasabnimadiisa iyo dhaladnimadiisa in ninkaanu dhalay iyo in kale dahabuu bihi waxay la aadi jireen ilaa hubul sanadka hubal bay la aayi jireen wabi wa bimicati juzuurin boqol geel ahna waa kaxayn jireen fa actuuhaa way siin jireen boqolkaa geela saaxibalqadaaxi bay siin jireen ninkaas sanamka kor jooga ee faalinahaya ee qoryaha tuuraya leebabka boqolkii geel ahabaa la siinaya ahay fa in kharaja hadduu soo baxo minkum adinku idinka mid yahay kaana wuxuu noqonaya qofkaa minhum mid isaga ka mid aho wasiitan oo haddana dhalad aho ciddaana dhashay ahay masalan nin baa la arkay inuu dadkii u nahayn oo dhib badan yahay oo dadkii u turayn oo hooyadii waa la yaqaan laakiin talow ma hooyadii hadii amay meel kale ka keentay oo sun ninkaanu ciddaan ahayn maratay dhaqanka cidda laguma arag ama muuqaalka cidda male meeshaa la geenaya d n a dooda markaa wixi kuusoo baxa wey wili hooyadii aabihii dhaleen hadii la yidhaahdo min gayrikum saasuu kaga baxayaa cidda saasuu kaga baxayaa fain kharaja hadduu soo baxo minkum minkum hadduu usoo baxo kaana minhum buu noqonayaa mid kamida wasiidan oo dhalad ah wain kharaja caleyhi hadduu usoo baxo min hayrikum adinka ma ahne dad kale wey kaana wuxuu noqonayaa xaliifa nin sheegada ninkan heblaa dhashay laakin waa sheegad cidda kama dhalan wain kharaja caleyhi hadduu soo baxo mulsaqun mid laydinku dhajiyey wey kaana wuxuu noqonayaa calaa manzila calaa manzilatihi fiihi manziladaas sida hadda uu yahay meesha hadda uu joogo mulsaqnimadiisuu joogayaayo laa nasaba walaa xilfa abtirsiimo iyo dhalashona kama dhexeeyo xaliifnimo iyo bahwadaagna kama dhexeeyo laakiin waa mulsaqo ciduu isaga tirsan yahay marka waa caqiida xumadoodii wey waa laga sheekeynaya wayaqrubu min hada arrinkaa waxaa u dhow oo kale almaysiru qamaarkii iyo walqidaaxu qaybsigii falleeraha wax lagu qaybsanayay wa huwa darbun waa nooc min duruubi alqimaari qimaar khamaarka nooc kamida noocyihiisa mid kamida ah, ah wey wa kaanuu waxay ahaayeen mushrikiintii yaqtasimuuna kuwa maaragtay ku qaybsado bihi qidaaxaasi laxma aljuzuuri hilibka geela alatii hilibkaasoo yadbaxuunaha ay gowrici jireen bixasbi bixasbi alqidaaxi maaragtay leebabka iyo faashigaasi dartood geeli loo gowracay iyo asnaamta darteed geela loo gowracay hilibkiisay ku qaybsan jireen ahay qof baa kurus usoo bixi qof baa sarara usoo bixi qof baa jeeni usoo bixi qof baa lag usoo bixi qofba meesha usoo baxa waxa wax lagu qaybsanayaa qori tuurkaasa lagu qaybsanaya wa kaanuu waxay ahaayeen nimankii carbeed yu'minuuna kuwa rumaysan oo rumaysto biakhbaaril lkahanati kaahiniinta akhbaarkooda iyo warkooda faaliyaasha walcuraafiina dadka curaafiinta ah warkooda waalmunajimiina kuwa xidigiyayaasha ah oo xidigaha ku faaliya warkooda bay rumaysnaayeen ayagaa kuwaasaa kuwaasaa diin u ahaa wixii laisku qabsado ama waxaa loo tegay qof curaaf ah ama kaahin ama qof xidigiyo ahoo munajim ahaa loo tegay asagaa marka fasiraya sheekhu wuxuu yihi walkaahinu kaahinku kaahinku waa ninka kitaabada ragic ee kitaab gaablowga la yidhaahdo huwa isagu man yatacaataa midka isa siiyo weeye alikhbaara inuu ka waramo can ilkawaa'ini waxyaalaha dhici doono fi lmustaqbali mustaqbalka waxa dhici doonuu ka waramayaa oo wuxuu leeyahay qeybkii baan ogahay wayaddaci wuxuu sheeganayaa macrifata alasraari waxyaalaha sirtoo qarsoon macrifadooda inuu og yahay waxa dhici doona inuu og yahay qofka dhiman doona inuu og yahay qofka dhalan doona inuu og yahay abaar hadday dhici doonto inuu og yahay waxaasuu sheegana waa kaahin ahay wa min alkahanati kaahiniinta waxaa ka mid a ah, uu sii faahfaahinaya man yazcumu mid sheeganayo anna lahu inuu leeyahay taabican mid raacsano oo la socdo min aljinni jinni ah ahay jinnigaasoo yulqii calayhi alakhbaara akhbaarta u keeno waa lay weheliyaa ruuxaan baan leeyahay ardooyin baa ii soo waramo junuud baa ila shaqayso waxyaalahaas baaqiyaadkooda hadda ummadan muslimiinta ah weli raad baa kusii haray marka jinkaasaa la socdo u sheeganaya kaasaa ii warram u leeyahay marka waa kaahin wa minhum waxaa ka mida kaahiniintii man yaddaci mid sheeganayo idraaka algaybi keybka inuu og yahay inuu garanayo gaybka waxa qarsoon bifahmin faham iyo garasho inuu inuu inuu ku og yahay bifahmin garasho oo oo cutiyahu asaga la siiyey wax walbaan ogahay lawxu maxfuudka wax ku qoran baan ogahay waa lay weheliyaa garabdaar baan leeyahay waxbaa la waa la ii waramaa manaan baa lay tusay ahay waa kaahin nooc ka mid a kahanada wey wa minhum waxaa ka mid marka qeybkana ilaahay subxaana watacaala unbaa og iyo cidduu ogeysiiyo caalimu lgaybi falaa yudhiru calaa kaybihi axadan ilaa man irtadaa min rasuulin qof rasuul ahoo ilaahay uu ka raali yahay unbaa og oo ilahay ogeysiiyey subxaana watacaala wixii kale maarata wixii kayba ilahay baa og subxaana watacaala qarsoon waxaa berri dhici doona ilahay baa iyo ciddii la ogeysiiyo in rususha lafteeda intii loogu talagalay oo loo sheegay unbay og yihiin ayay og yihiin waaya <clears throat> wa minhum waxaa kamid a ah kahanadii ay maaragtay diinta ka dhigan jireen oo u xukun tegi jireen carabtii man yaddaci qof sheeganaya macrifata alumuuri arrimaha inuu og yahay arrimuhuse ay u dhacayaan ahay bimuqadamaatin hordhacyo iyo saadaal iyo wa asbaabin sababo yastadilu biha uu daliishanayo marka calaa mawaaqicaha inay dhici doonaan waxaasaa dhici doono marka wax ifafaal u arkayaa yuu qiyaasayaa muxuu ka garanayaa min kalaami man yas'aluhu qofka wax weydiinaya hadalkiisuu kala soo dhexbaxaya wa ficlihi ficilkiisu kala dhexbaxayaa wa aw xaalihi aw ficlihi aw xaalihi ama xaaladdiisa sawir buu qaadanaya wuxuu leeyahay waxa weeye islaantii uu arkaya alla islaantaanu hadday u badato laba maalin ma sii sidayso wuxuu leeyahay saddex baad gudahood bay dhalaysaa soo ma jeedin marka qofka u imaanaya hadalkiisa ama ahwaashiisa ama arrimihiisa ayuu odorasaya oo malaynayaa haddana wuxuu leeya waa la ii warramay wa hada alqismu qismka qeybtaasi yusama waxaa lagu magacaabaa curaafan curaaf curaaf low kaman qof oo kale weeye yaddaci sheeganayo macrifata almasruuqi shaygii la xaday inuu og yahay wa makaana sariqati ahay macrifat almasruuqi waxa weeye shay shay laxaday inuu og yahay wa makaana wa makaana asariqati shaygii laxaday laftiisa meesha uu yaalla inuu og yahay ahay wadaalati baadidii inuu og yahay wixii dhumay inuu og yahay wa iyo wixii lamid a marka waa curaaf ahay walmunajimu kan xidigiyaha ah man yanduru kii fiiriya weeye fi nujuumi xidiguhu fiiriyaa ay ilkawaakibi xidigaasuu eegaya xidigaasuu fiirinaya xidig hebel iyo xidig hebel xilliguu soo baxu fiirinaya xilligii roobka duu fiirinaya waxbuu isku adaadinaya wayaxsibu wuxuu xisaabayaa sayrahaa socodkeeda iyo wamawaaqiitaha iyo xiliyadeeda ayuu isku qa isku qiyaasayaa liyaclama si uu ogaado bihaa xidigahaas axwaal alcaalam caalamka arrimihiisa u uga ogaado wa xawaadisihi iyo dhacdooyinkiisa waxyaalaha dhacayo sida uu ogaado allatii xawaadistaasoo taqacu fi lmustaqbal mustaqbalka dhici doonto si uu u ogaado wuxuu leeyahay marka wa xidigiyo wuxuu leeyahay xidigaasi hadda markaa xidigaha fiirso cirka weliba dadka reemihiga ee duurka joogo oo cirku samadu saafiga tahay xidigaha way kala yaqaanaan xidigan waa hebel salaad habeenka intuu seexdo fiidkii hadduu soo baxo habeen oo banaanka usoo baxo cirkuu eegayaa wuxuu eegayaa wuxuu garan karaa saacaddu intay tahay salaaddii inta ka dhiman maxaa yeele xidigan markuu tukanayo marka salaada la adimo xidigaanu halkaas buu joogi lahaa wuxuu eegayaa inta ka dhiman marka meesha intuu ka gaarayo wuxuu leeyahy salaaddii saacad baa ka dhiman ama laba saacadood baa ka dhiman waa wax qof walba uu ogaan karo kaasuu marka xisaaba inta isu geeyo xilligii roobka dii jiray xilligaasuu ahaa xilligaa saasuu ahaa wixiiba marka wuxuu ka dhigayaa wax caqiide ahoo dadkii uu ku luminayo watasdiiqu in la rumaysto biakhbaari lmunajimiina xidigiyayaasha akhbaarkooda huwa fi lxaqiiqati sida xaqiiqada ah iimaanun rumayn weye la rumeey binujuumi xidigihii laftoodii ahay wa kaana min iimaanihim rumayntooda ay rumaysnaayeen binujuumi xidigaha waxaa ka mid ahaa aliimaanu rumayn la rumeeya bilanwaaci xidiga roobka ahay xidiga xidigaha roobka oo xidigaas hadduu xidigaa la fadhiisto waana la roobinayaa ahay roob baa da-ayo xidigaa iyo xidigaa hadday isu imaan waayaan abaar baa dhacayso haddaa waxaa rumaysato ood rumaysato xidigaa sababtiisaba in lagugu roobiyey oo roobka waa isagu keenay markaa xidigii baad rumaysay fa kaanu waxaan yaquuluuna kuwa yidhaahdo mutirna waanala ku roobeeyey binaw-in kada wa kada xidigii hebel ahaa iyo xidigii hebel ahaa baanala ku roobeeyey ahay kaasaa roobka noo keenay marka waxyaalaha caqiida xumada oo shirkiga ah bayna kamid taha roobka ilahay baa keena subxaana wataala xidig ma keenin ahay waya wa kaanat fiihim wa kaanad waxaa ahayd fiihim dhexdooda waxaa ahayd dadkaasi carbeed oo diin ka dhigan jireen addiyaratu waxaa la yidhaha baasaysiga addiyara bikasrin oo da'da lahoos dhigo fa fadxin oo ya-dana la kordhigo addiyara la yidhaha addiyaratu baasaysiga wahiya baasaysiguna atashaa-umu waa sharaysi bishayin shay la sharaysto shay buu sharaysanayaa waxa weye markii la sharaysto faasaysigaasu annaga aad buu noogu badan yahay aad iyo aad buu noogu badan yahay weliba waxa weeye markii dadkii dadku aysan aad diinta macrifadeeda ugu yarayd xadaaradan kale oo maadiga ahna ay iska yarayd dadku masaakiin bay iska ahayn shay yar baa maaragtay la baasaysan jiray habeenkii cusbo lama bixiyo iyo waxa weeye waxyaalaha sidaas oo kale ah oo maaragtay de hadda way iska dhamaadeenbo caqli ahaan bay wixii maaragtay uga hor imaadeenbo laakiin wax weyn baa laga dhigi jiray waagii hore adduunkaba reerka inuu baaba-ay haddii waxaa la sameeyo baasaysi atashaa-um wa asluhu arrinka asalkiisuna annahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen mushrikiintaasi ya-tuuna kuwa u yimaado addayra shimbirkay u imaan jireen addiyara meeshay ka timid buu ku sheegayaa shimbir geed saaran baa loo imaan waa la buubin marka waa la didin markuu duulo hadduu dhinaca midiga u duulo waxaa leeyahy waa khayr waa danteeda waad aadaysaa hadduu bidax u duulona waxaa laleeyahay maya hahe arrintaani waxaa calaamad waxaa muuqata xun waa in lanaga la joogaa dantaad lahayd waad ka baaqanaysaa shimbir duulay baa danahagii o ay ku xiran yihiin wa aslu arrinkaa asalkiisa diyeeladu anahum kaanuu waxay an ya'tuuna kuwa u yimaada adayra shimbirka aw idabya ama deerada deerada ama garanuugta fa yunfiruunahu way didin jireen fa in akhada hadduu maro daata alyamiini dhinaca midige oo shimirtii midig u duusho ama deeradii xagga midig ay u orodo madow way ku socon jireen way sii wadan jireen ilaa maa qasaduu waxay u qasteen ahay wacaduuha waxay ku tirin jireen ku xisaabin jireen xusnan wanaag arrinkaa waa khayr wey ahay waa waa calaamad fiican wa in akhada hadduu qaado oo duulo ama muxuu duulo daata shimaali dhinaca bidixi intaahu way ka joogi jireen can dalika arrinkaas arrinkay qasdi dantay lahaayeen hadduu safar ahaa iyo hadduu hawl kale ahaa waa laga waa laga istaagaya watashaa'amuu way sharaysan jireen way baasaysan jireen wa kaanuu waxaan yata yatashaa'amuuna kuwa sharaysto kadalika sidaas oo kale in carada dayru shimbiri hadday ka hor timaado iyagoo socdo oo ama dan leh ama safara ama muraad meel kale usocotay shimbir ka hor imaado aw ilxayawaanu ama xayawaan ka hor imaado fii dariiqihim wadadooda waxaa la leeyahy maanta anoo raba inaan safro markaan dhaqaaqaan waxaan arkay guumays bes wey waa soo noqday mar haddaan guumays arkay waxa weeye ama waxaa arkay diin baa iga hor yimid diin baalka diin diinka la yidhaho diin baa iga hor yimidoo safarkii waa baaqdiman diin baa la arkay hahay waxyaalaha sidaas o kale khuraafada ah waa nagu soo dhawaadeen annaga ahay wayaqrubu min dalika arrinkaa waxaa u dhow tacliiquhum laalaadintay kasoo laalaadin jireen guryahooda kacab al arnabi bakaylaha qoobkiisay guriga kasoo laalaadin jireen iyagoo u haysto inuu xirsi yahay iyo difaac ahay marka bakaylaha qoobkiisa baa halkaa guriga laga soo laalaadinaya marka wax u dhow bay dadkaanu samayn jireenoo aleelaha iyo libaxa cididiisa iyo wax maaragtay balag la yidhaahdo oo dukaanka inta waa lagu xiro la yidhaahdo waa balag oo dadku soo jeedaan kastamar badan buu keenaya la yidhaahda iyo waxyaala sidaas oo kale ahoo meesha lagu xiray waxaa lamida ah gabadhi umashahid oo bir la ag dhigay iyo oo marka intay birtaas oo agtaa loo looma soo dhawaanayo birti baa waardiyenayso soo ma jeedid birtaa haddii meesha laga qaado waxa weeye balaayaa dardarayso subxaana allah marka caqaa'iddii hore oo jaahiliga wey weeyaan watashaa-uma eh, iyo in la sharaystoo kale bibacdi alayaami maalmaha qaarkood iyo washuhuuri bilaha qaarkoodna la sharaysto oo waxaa leeyahay maanta waa sabti sabti lama guuro sabti weeye geela lama sanceeyo ragga lama timaha loo xiri maa wiilka waa sabti maxaa yeele rag lamama sanceeya lagu leeyahay diya lagama jarayo maaragtay tima lagama xirayo geela hadii la rabo in shilin laga guro ama la sumad lagu dhigo ama la ragaadiyo maanta waa maalin heblo geela lama sameeyo geel iyo ragba lama taabto waa ma maalmo maalmo gooni ahaa la sharaysanaya iyo wal xayawaanaati xayawaanka qaarkood ay sharaystaan iyo waduuri guryaha qaarkood ay sharaystaan iyo wanisaa'i haweenka qaarkood ay sharaystaan ay tanna waan ugu badan taho waxaan umalaya qof walba uu soo gaaray in la yidhaha hal naaga hadday gaari raacdo waa in dhagax iyo wax la saaro maxaa yeelay waa waa la sharaysanaya soo ma jeedid hal hadday tahay hadday toban tahay wax ilaahay kuu qoray waxaan miyaa kugu dhacaya maya maya hadday hal hal haweena bis hadday tahay keligeed naana raaci maysid baa leeyahay ahay haddii kale mid kale soo wado war mid kale ma hayo hadi way dhagaxa la saara kale marka marka dumarkoo la sharaysto guryahoo la sharaysto xayawaankoo la sharaysto bilahoo la sharaysto maalmahoo la sharaysto waxyaalahaas oo dhan waa dhaqankii jaahiliga qabla alislaam carabi ku dhaqmi jireen iyo walictiqaadu in la ictiqaado bilcadwa in cudurrada laisqaadsiiyo isqaadsiiyo cudurrada in la isqaadsiiyo iyo walhaamati iyo gumaysta haamada hanoo dambaysa cudurrada in laisqaadsiiyo waxa weeye waxay ictiqaadsanaayeen qof cudur qaba haddaad ba aragto in inuu maarata adigana aad aad ka qaadayso markiiba marka cudurada qaar la isqaadsiiyo waa jiraan shareecada ay ogashahay laakiin macnaheedu maaha cudur walba in la isqaadsiiyo ood ka cararto soo ma jeedid nebigu wuxuu yihi laa cadwa walaa tiira ma jirto cadwa iyo tiira iyo baasaysi midna ma jiro iyo cudur la isqaadsiiyo wa fir min almajduumi firaaraka min alcasadi sida libaxa uga cararto juudaanka uga carar sida libaxa uga cararto oo kale juudaanka uga carar laakin laa cadwa halkaa culamadu waxay ka qaateen cudurada qaarka la isqaadsiiyana ka carar sida libaxa uga carar kuwaan la isqaadsiininna waxba dhiw male wixii ilahay ku qoray mar horta m marna ma sheegeysid ma sheegeysid waaya iyagu laakin totally waxa weeye waxayba aaminsanaayeen qaabkay u aaminsanaayeen iyo siday u aaminsanaayeen iyo sida shareecadeena udhigta way kala duwan tahay waya iyo walhaamati gumaysta gumaystana wax kale ka aaminsanaayeen waa kana waxay ka aaminsanaayeen gumaysta waa shimbir nooc kamid a ah shimbiraha shimbir madow indhow indho waaweyn oo gumays la yidhahdo fa kaanuu waxay ahaayeen mushrikiintii hore yactaqiduuna kuwa ictiqaadsan anna almaqtuula qofkii la dilay laa yaskunu inuusan xasilayn jacshuhu qalbigiisu qof baa la dilay qofkaasi la dilay ilaa loo aaro ma degayo badankiisuna ma qaboobayo qalbigiisuna ma degayo fakanuu yactaqiduuna waxay ictiqaadsanaayeen ana almaqtuula qofka la dilay laa yaskunu inuusan xasilayn jecshuhu ahay qalbigiisu maa lam yu'khad bisacrihi haddaan loo aarin qalbigii ma degayo wa tasiiru way soconaysaa ruuxuhu naftiisina way soconaysaa haamatan iyadoo ah guumaysi ay buumatan ayadoo guumaysi ah naftiga qofkii bay kasoo baxday oo shimirka gumaystay gelaysaa shim nafti baa gumays noqonayso tadiiru way iska duulaysaa gumaystaasi fil falawaati meelaha laba lama degaanada ah wa taqulu waxay leedahay gumaystaasi sadaa sadaa haraadayey oomayey ow ama usquni usquni iwaraabiya iwaraabiya bay leedahay shimbirtaasi waxaa la waraabiya iwaraabiya ay leedahayna waa dhiig yacnaa wax dila weeyo markaad dad ka dhiijisaan baan xasilayaa oo degayaa fa idaa ukhida bisaarihi haddii loo aaro sakana way degaysaa naftaasi oo wastaraaxa way raaxaysanaysaa waxaa dadka isu layn jireen marka waxa weeye hebel looma aarin naftiisii meeshaanay haraadsan tahay oy oon iyo rafaad la duulduulaysa waa inaan dhiig ka waraabiyo marka oon qof ka dhejiyo waxaasay aaminsanaayeen kaana waxay ahaayeen ahluljaahiliyati dadkii jaahiliga ahaa calaa dalika arrinkaasay ku sugnaayeen wa fiihim walxaal fiihim weliba uu ku sugan yahay oo kale baqaayaa min diini ibrahim waxyaalaha raadi oo diintii nabiyullahi ibraahim calayhi salaam ka mid bay haysteen saasay tahay haddana waxaasoo khuraafaho meesha ku jiray haddana waxyaala baqaayaad oo ka haray diintii nabiyullahi ibraahim bay haysteen walam yatrukuuhu kul kullahu dhammaan diintii nabi ibraahim kamay tegin qaar bay la hareen maxaay la hareen mithlu tacdiimi lbeyti guriga ilaahay iyo beytka ilaahay oo la weyneeyo iyo wadawaafi bihi in la dawaafo iyo walxaji in la xajiyo iyo walcumrati in la cumraysto iyo walwuquufi bicarafa carafa in la istaago iyo walmusdalifati musdalifa in la istaago iyo waihda wa ihdaa'i lbudni geela hadyiga in la qalo ay intaasoo dhan oo ka mid ah waxyaalihii baqaayaadka nabiy llahi ibraahim calayhi salaam uu la yimid oo wanaag ah way haysteen nacam haa ibtadacuuha waxay ku dareen fi dalika cibaadadaas bidcan bidcooyin bay ku dareen oo sidii nabiyullahi ibraahim uu u ogaa waxbay ka bedeleen laakiin guud ahaan magaca way ka joogtay dawaafkii waxbay ku dareen wax waxyaala badan waxbay ku dardareen laakiin asal ahaan cibaadadii nabiyullahi ibraahim waxyaalahu la yimid waxbaa baaqi ka ahaa minhaa waxyaalahay ku dareen oo bidcooyinka waxaa a anna qurayshan quraysh kaanuu waxay ahaayeen yaquuluuna kuwa yidhaahdo naxnu anagu banu ibrahim ibraahim awlaaddiisii baan nahay wa ahlulxarami xaramka dadkiisii baan nahay wa wulaatulbeyti beytka ilahay dadkii maamulayaan nahay wa qaatinuu makata maka dadkii deganaa baan nahay walaysa liaxadin min alcarabi ma jiro qof carbeed oo mithla xaqina wa manzilatina manziladeenna iyo darajadeenna iyo xaqeenna kale qof leh oo caraba ah ma jiro carab waa ka sarreynaa marka koowaad waxaanahay awlaaddii nabiyullahi ibraahim xaramkii baan degannahay halkaanaa maamulnaa carab oo dhan annagaa ka sarreyna wa kaanuu waxaan yasumuuna kuwa ku magacaabo anfusahum naftooda alxumsu inay yihiin xumsu oo ah dad sharaf leh shariif asharaaf inay yihiin bay sheegan jireen qurayshi oo dadka kale ay ka sharaf badan carabta kale falaa yambaqii lanaa bay dhihi jireen nooma banaano oo nooma haboono an nakruja inaan ka baxno min alxarami xaramka ila alxilli oo dibadiisaan aadno xaramka iyo xilliga xaramka xuduuddiisana waa xaram wixii ka baxsan xuduuddana waa xilli marka noomama haboono meelaan aan xaramka ah inaan joogno xaramka aan ka baxnabo oo banaanka istaagno fa kaanuu marka waxay ahaayeen laa yaqifuuna kuwaan istaagin bicarafa carafa ma istaagi jirin leanna carafa xuduudda xaramka kamid ma aha waa ogtahay xaramka wuxuu ku egyaa musdelifo carafa marka may tegi jirinoo waxay dhihi jireen annagu maadaama aan dadkii qureysheed ee deganaa xaramka xaramka inaan ka baxno noolama ogolo xilliga la xajinayo waa inaan xuduudda xaramka aanan ka baxin carafa ma tegayno marka taa marka way waa ziyaada ay la yimaadeen oo nabiy ibrahim calayhi salaam diintiisii ka ma aha ha fa kaanuu waxay ahaan laa yaqifuuna kuwaan istaagin bicarafata carafa ma istaagi jirin walaa yafiiduuna kamay soo dareeri jirin minhaa carafadaas markii dadku soo butaaco maysan soo dareeri jirin wa inamaa kaanuu waxay ahaan yafiiduuna kuwa kasoo dareero kasoo dhaqaaqo min almusdalifa musdalifa kasoo dhaqaaqo ilaa xaramka iyadu ku egyahay xadkiisii wa fiihim ayaga wa fii sha'nihim baa unzila la soo dejiyey uma afiiduu min xaysu afaada annaas uma dabadeed afiiduu soo dhaqaaqa min xaysu afaada annaasu meeshay dadku kasoo dhaqaaqayaan oo carafaa kasoo dhaqaaqa dadka lamid tihiine ahay wa minha waxaa ka mid ah waxyaalihii bidcooyinka ay kusoo dareen diintii nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam annahum qaaluu waxay dhihi jireen laa yambaqii uma haboono lilxumsi dadka sharafta leh oo quraysheed ee maka degan uma haboono an an yataqituu an yactaqituu inay garoorsadaan alcaqita caanaha inay garoorsadaan an yactaqituu inay garoorsadaan alcaqid caanaha inay garoorsadaan oo fadhiisistaan uma haboono walaa yasla-uu inay shiishaan assamna subagana inay shiilaan subaggu marka hore burcad weyso lama shiilo inay shiilaan subagana uma haboono wahum xurumun ayagoo m maxrimiin ah ayagoo muxrimiin a ah dheh oo xajki joogo oo xajinayo subagana ma shiilan karaan caanahana garoor garoor kama dhigan karaan walaa yadkhuluuna maysan geli jirin beytan guri oo min ashacri timir iyo eh, timo iyo dhogor laga sameeyey guri dhogor laga sameeyeyna mayna inay galaan uma haboono walaa yastadillu mayna harsan jirin in istadalluu haddayba harsadaan ilaa fi buyuuti aladami guryo maqaara ma ogiye maadaama xuruman inta ay muxrimiin yihiin guri maqaar ah oo harag ka samaysan ma ogiye guri dhogor laga sameeye ma geli jirin waxaana waxyaalaha iyagu la imaadeen wey iyo khuraafaadkay la imaadeen wa minhaa waxaa kamid a ah, waa dadinaynaa insha allah kitaabka waktibeen maaragtay si aan u dhaqaaqno wa minhaa waxaa ka mid a annahum qaaluu inay yidhaahdeen laa yanbaqii uma haboono liahli lxilli dadka aan xaramka degenayn ee xaramka dibaddiisa degan uma banaano allaya ya ha wa minhaa waxaa ka mid a annahum qaaluu inay dhaheen nimankii qureysheed waxyaalahay kusoo dareen diintii nabillahi ibraahim uu ka tegay baa laga hadlayaa wixii ay ka haysteen oo kala hareen waxyaalahay ku barxeen baa laga hadlayaa wa minhaa waxaa ka mid ah annahum qaaluu inay yidhaahdeen laa yanbaqi uma haboona liahli lxil dadka dibadda ka degan xaramka an ya'kuluu inay cunaan min tacaamin wax cunto ahoo jaa-uu bihi ay kala yimaadeen min alxilli banaanka ay kala yimaadeenoo ila ilalxarami xaramka ay la yimaadeen idaa jaa-uu hadday imaadaan xujaajan iyagoo xujaya oo cumaaran iyagoo cimraysanayo wax raashina banaanka kama soo qaadan karaan markayna xajka cumrada u imaaneen odanada u imaadeen saxiixda ha iska wateen laakiin nin xaaji ahoo banaanka ka yimid sahay ma soo qaadan karo mana u haboono annagaa sooreynay markaa leeyihin inay sooriyeeyaan oo sharaf ku helaan bay rabaan laakiin waxaa lagu haysta waxa weeye haba sooriyeeyo waa fiican tahaye way xarimeen haddana waxay u tiirinayaan in waxaana waxa ilahay xaggiisa ka yimid oo nabillahi ibraahim ula yimid ay tahay wa minhaa waxaa ka mid a ah waxyaalahay la yimaadeen oo kale annahum ayagu amaruu waxay amreen ahla alxilli dadka dibadda ka imaanayo oo soo xajinayo allah yaduufuu bilbeyti kacbada inaysan dawaafin idaa idaa qadimuu markay yimaadaan oo soo galaan awala dawaafihim dawaafkooda koowaad saddex dawaaf baa jira soo maaha dawaaf ulquduum iyo dawaafulifaadaho rugniga ah iyo dawaafulwadaaca oo midka suguntinta ah midka ugu horeeya quduumka ah yaa inaysan dadka xilliga dibadda ka imaanayo oon reemakaha ahayn ahlul ahlulxilli dadka dibadda ka imanaya allaa yaduufu inaysan dawaafin bilbeyti kacbadii idaa qadimuu hadday yimaadaan awala dawaafihim dawaafkooda koowaad ilaa fi thiyaabi alxumsi dadka sharaftale dharkooda inay xirtaan ma ahane dharkii aad banaanka kala timid oo dembiga kusoo samaysay kacbada kuma dawaafi karti haddaad ku dawaafto kalama bixi karti waa inaad tuurtaa waa la gubayaa dharkaas haddaad rabto dharkaaga inaan lagaa gubin dadka magaalada degan dhar weydiiso waxaad tiraa dharaan ku dawaafay isiya oon idiin soo celiyo haddaad weydo adoo qaawan dawaaf haddaad dharka ay ku dawaafto dharkaa waa ku daayey waa ku daayey ahay dharka marka dadka kacbada degan ee sharafta loo reer makaada qureysheed oon dembiga lahayn ee guriga ilaahay la degan dhex degan dharkooda dhar aan ahayn kuma dawaafi karti haddaad dibadda ka imaado fa in lam yajiduu shay-an haddayna waxba helin dhar kale fa kaana rijaalu raggu waxaan yaduufuna kuwa dawaafa curaatan ayagoo qaaqaawan ahay raggu maba u aabayeeli jirin bu hadday helaan qof dhar siiyo tabalcaaro ahna waa ku dawaafi jirin hadday waayaanna dharka intaan iska dhigaa la dawaafi jira ayagoo qaaqaawan haddana waxay leeyihin diin waxaan waa nabiyullahi ibraahim baa noola yimid waa been wa kaanat ilmar'atu haweenaydu waxay ahayd tadacu mid dhigto siyaabaha dharkeeda kullahaa dhammaantiis ilaa dircan dirac yaroo khafiifa ma ahane diracaasoo haddana mufarajan haddana la jeexjeexoo dildilaacsan uma taduufu fiihi way ku dawaafi jirtay jirkeedi baa muuqdo markii horena khafiif bu haddana waa la dildilaaciyey way ku dawaafi jirtay wa taquulu waxay dhihi jirtay alyawma yabdu bacduhu aw kulluhu wamaa badaa minhu falaa uxilluhu alyawma maanta yabduu wuu muuqanayaa bacduhu qaarkiis ahay jirkeedii ama cawradeedii maanta bar baa muuqdo aw kulluhu ama waa wada muuqdaabo wamaa badaa wixii muuqdo oo minhu ka a cawradayda falaa uxilluhu anigu xalaal kama dhigin yaan la fiirin idinma banayn raallina idinkama dhihin anigu waa cibaadaysanaya waan dawaafayaaye qofkii soo fiiriyow halkaasaan ku taagnahay wey raalli kaagama ihi maanta lakin waa la ama waa la wada arki ama qaar baa la arki ugu qaar baa la arki alyawma maanta yabdu wuu muuqanayaa bacduhu qaarkiis baa muuqan cawradii aw kulluhu ama wuu wada muuqan wamaa badaa wixii muuqdo minhu cawrada ka mid falaa uxiluhu ma xalaalayn ma banayn in la fiiriyo indihiina qabsada wey ahay waanzala allahu ilahay baa soo dejiyey fi dalika arrinkaas dartii yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kul kulli masjidin yaa bani aadama ilma aadanow khuduu qaata ziinatakum quruxdiina iyo dharkiina qaata cinda kulli masjidin masaajid kasta iyo salaad walbo iyo mar walba dharkiina iyo dharku waa qurux qofka dadka ugu qurxan hadda haddii la qaawiyo de waa laga cararayaaba soo ma aha marka dharkii ilahay wuxuu ku tilmaamay ziina inuu yahay qurux iyo qurux waaya marka saasay ku dawaafi jireen fain takarama axadun qof hadduu ku deeqo oo min arijaali rag kamid a ah, aw innisaai dumarka qof kamid mid a ah, wuxuba wuxuuba yidhi anugu dharkayga isma qaawinayo qaawanaanti waa u cuntami weyday oo fa taafa fi fi hiyaabihi oo fa taafa fi hiyaabihi dharkiisa oo ku dawaafo allatii dharkii jaa'a biha min alxilli banaanka uu kala yimid hadduu ku dawaafo halqaaha wuu tuuri jiray bacda dawaafi dawaafka kadib dharkii wuu tuuri jiray walaa yantaficu biha kuma intifaaci jirin oo ma xiran jirin huwa isaga qofkii markii hore la yimid walaa axadun kayruhu ama qof kale midna kuma intifaaci jirin mar haddii lagu dawaafay ragka waa la gubaya haddii kale adoo qaawan dawaaf ama tabal caara soo hel intaasay ahayd waana waxyaalahay la yimaadeen ee jaahiligii haddana ay ku dareen ay leeyihiin diinta nabiyullahi ibrahim baan haysanaa wa minhum waxaa ka mida waxyaalahay ku dareen oo bidcooyinka ahaa haddana ay u tiirinayaan nabiyullahi ibraahim calayhi salaam annahum ayagu kaanuu waxay ahaayeen laa ya'tuuna buyuutahum kuwa aan guryahooda soo gelin min abwaabiha albaabadeeda fii xaali alixraami xilliga maaragtay xamka la joogo ee ee maaragtay la xarmanayo guryaha albaabada lagama soo geli jirin kaanu waxay ahaayeen yanqubuuna kuwa dalooliyo fii duhuuri lbuyuuti guryaha dhabarkooday daloolin jireen naqban dalool godweyn weyn ba halkaa dhabarkaa laga furayaa yadkhuluuna way ka geli jireen wayakhrujuuna minhu wayna ka bixi jireen halkaasaa laga soo geli guriga laga dalooliyo dhabarka dambe ah halkaasaan laga baxay halkaana laga soo gelaya ahay wa kaana an yaxsibuuna kuwa umaleeya dalika aljafa jafa arrinkaa xun ee qallafsan waxay umalayn jireen biran samafal ayuu u malayn jireen iyo diin waqad manacahu lqur'aanu qur-aankiina wuu diiday ahay udkhulu lbuyuuta fi abwaabiha baa la yidhi guryaha kasoo gala albaabada ahay kaanad waxay ahayd hadihi diyaana diintaasi diyaanatu shirki diin shirki iyo wa cibaadat lawthaani asnaam la caabudo diyaanatu shirki shirkiga oo diin laga dhigtay wa cibaadatul awthaani asnaamta la caabudayo iyo walictiqaadi in la rumaysto bilwahmiyaati waxyaala ismootiis oo wahmi ah oon jirin iyo walkhuraafaati waxyaala been iyo khuraafaad ah waxay ahayd diyaanatu mucdami alcarabi carab oo dhan badankeeda waxa uu diinta ah way ka dhigan jireen saasay ahayd waxyaalaha khuraafaadkii laga soo sheekeeyey carab badankeedu sidaasay yaa diin u ahayd waqad wajadad way heshay alyahuudiyatu diinta yahuudda iyo walmasiixiyatu diinta masiixiyadda iyo walmajuusiyatu mid kuwa majuusiyiinta dabka caabud diintoodu waxay ka diindhiganayaan iyo wasaa'ibiyatu kuwa saa'ibiintaha waxay ka diindhiganayaan waxay heleen sabiilan waddo iyo jid lidukhuuli soo gelitaan ay soo galeen fii rubuuci lcarabi carab bartamaheeda iyo degaankeedii dhulkeedii mar haddayna waxba haysan oo khulafaadka aaminsan yihiin cid walba way soo gashay markaa cid walba way soo gashay insha allahu tacaala halkaas ayaan caawa darsiga ku joojinaynaa darsigeena dambe walil yahuudi waan ka qaadinaa dawrani waan ka qaadi doonaa insha allah waxaan ku jirnaa muqadamadii iyo dayaanaat alcarab carab waxay ka diin dhigan jireen markii si fiican lagu lagugu faahfaahiyo kadib baa waxaad ogaanaysaa marka islaamku sida uu dadka u qurxiyey oo dhulkii u qurxiyey oo caqiidada u qurxiyey oo mustamacii u qurxiyey o akhlaaqdii u qurxiyey halkaasaad ka garan kartaa marka marka waa isbarbar dhig tii horena bal arag midda marka islaamkana marka inaad aragto si aad macaankeeda ufahanta marka halkaasaan ku joojinayna insha allah waxaan qaladnay allah naga cafiyo waxaan saxnayna ilahaygana waa farjaan uga mahad celinayna wabilahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu